sala allahu alayhi wacala aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani wasalama tasliiman kathiiran kabiira ama bacdu eh, walaalayaal ilahi baa mahad iska iskale subxaanahu watacaala caawo meeshaas u keen keenay caawo bisha shawaal ay tahay sideed sanadkan u yahay kun afar boqol soddon iyo shan waa maalin isniin waa habeen isniina hutaacada soo gelayso taariikhduna waa bishii augosta afar afarteedii sanadkii laba kun iyo afar iyo toban waxaan bilaabeynaa insha allahu tacaala oon meeshaan caawa ka bilaabeynaa kitaabka magaciisa la yidhaahdo alraxiiq kitaabkan alraxiiq lmaktuum waa kitaab siira ah wuxuu ka hadlahayaa taariikh nololeedkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waana taariikhda ugu mudan in la barto qof taariikhdiisa la barto qofka ugu mudan weeye nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay barashada taariikhda iyo taariikh nololeedka nebiga sala allahu calayhi wasalam in la barto waa diin ma ahan taariikh nololeed qof caadi oo laga sheekeeyey ma aha waa diin kitaabka waxaa qoray sheekh magaciisa waxaa la yidhaha safiyuraxmaan almubaarak furi safiyuraxmaan almubaarak furi waa nin dhalashadiisu ay tahay hindi wuxuuna ka mid yahay culummada mucaasiriinta ah gaar ahaan siirada aadka ugu takhasusay kitaabka waxaa la qoray sanadku markuu ahaa kun saddex boqol sagaashan iyo lixdii hijriga ayaa la alifay oo ku aadan sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii waxaan filayaa dadka hadda meesha dhegaysanayo saddex meelood markii loo qabiyo laba meelood kitaabku waa ka wen yaha soddon iyo sagaal sano soddon iyo sagaal sano ama afartan sano ka hor wey kitaabka sababta alifkiisa waxay ahayd hay-adda la yidhaahdo raabitatl caalam alislaami ayaa musaabaqa iyo tartan qabatay sanadkaas kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii waxaa lagu qabtay bakistan culamada islaamka oo dhan baa waxaa loo kala diray inay soo qoraan kitaab ka hadlayo siiradii nebiga sal ly selam oo haddana waxba ka tegeyn kitaab yarna oo kooban waxnana aan ka tegeynin intii badnayd soo aruurinayo culamo badan afaf badanna waa lagu qoray culamo badan ayaa tartan kasoo qayb gashay boqol iyo toddobaatan iyo kow kitaab oo siirada nebiga sal ly slam laga qoray ayaa maalintaa tartamay kitaabka hadda aan hayno arraxiiq ulmakhtuum wuxuu noqday lambarka koowaad ayuu galay jaa-ise aada u weynna waa la siiyey sheekha waa lagu siiyey ilaa haddana weli lagama qaadin lambarkii koowaad buu ku jiraa keliya luuqaduu ku qoran yahay ayaa xoogaa ereyada qaar aada adag yihiin laakiin waa siiro macaan oo waxa weeye oo lasoo koobay lasoo aruuriyey intii muhiimka ahaydna aan wax badan laga tegin aan laga tegin <clears throat> waxaan rabnaa inaan isweydiino siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam marka la baranayo maxaa loo baranayaa markii la akhrisanaya maxaa loo akhrisanayaa qofka dhegaysanaya muxuu u dhegaysanayaa qofka jecel muxuu u jecel yahay maxaa loo danaynayaa waxaad ogtihiin sunnadu waa saddex qaybood saddex qaybood qayb waa qawliya wixii lagu hadlay nebigu sal l slam uu ku hadlay qaybna waa ficliya wixii la falay oo nebigu falay sal l ly slam qaybna waa taqriir oo wixii nebiga sal ly slam agtiisa lagu sameeyey oo uusan riddin oo uusan naqdin agtiisa wax lagu sameeyey uu ka aamusay waa sunno maxaa yeeley hadday khalad tahay nebigu waa ridin lahaa kama aamuseen waa hadalkii nebiga sala allahu alayhi wasalam iyo ficilkii nebiga sala allahu alayhi wasalam iyo taqriir oo ah ficilkii saxaabadu nebiga ay ku ag sameeyeen uusan nebigu sal ly slam uusan ka hadlin ka aamusay saddexdaa qaybood wey qaybta ugu badan sunnada nebiga sal ly selam waa qeybta ficiliyada ah kaana nabiyu sal lla alay slam yafcalu kada wa kada nabigu saasuu samayn jiray saasuu samayn jiray saasuu samayn jiray waana qeybta siiradu ka hadlayso waa qeybta ay siiradu ka hadlayso sidaa darteed siiradu waa shay aada muhim u ah oo qofka muslimka uusan ka maarmaynin kow waxaa kuugu sugan aliqtidaau birasuulillahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilahi in lagu daydo ilahina wuxuu qur-aanka ku yihi laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun xasana rasuulka ilaahi waxaa idinkugu sugan dayasho wanaagsan ficilkiisi iyo dhaqankiisii iyo habdhaqankiisi inaad barataan qofka haddaad jeceshahay waa inaad taariikh nololeedkiisa barato si aad ugu dayato haddaadan taariikh nololeedkiisa aqoon kuma dayan kartid kuma dayan kartid <clears throat> marka waa inaad ku dayataa waa inaad barataa marka waa inaad barataa waxaa la yidhi nin soomaali ah oo meelahaas ma diintu ay ku yar tahay xilliga aysan diintuna yacni ay hadda siday u ballaaratay u ballaaraan diinta weligeed waan haysanay oo waddankeena de waddan islaama weligiis ahaa laakiin hadda sida loogu dhaqmo awal looguma dhaqmi jirin beri culummadu aada u yaraayeen baa jiray oo xataa ninku markuu gabar inuu guursado rabo loo safri jiray culummada oo nin gabar ninkaaxin karaa safar dheer loo geli jiray culummaduna yarayd diintuna yarayd baa jiray marka nin baa waxaa la yidhi had iyo jeer waxa weeye galab walbo wuxuu dhihi jira l allahuma salli wasalim wabaarik caleyh nabigu ku sallin jiray sala allahu alayh wasalam fooxna waa shidi jiray marka nebi maxamed sal ly slam ninkaa uu jecel yahay nebigu uu jecel yahay laakiin aqoon dheer ma lahan islaantiisa maalinta waxay weydiisay waxay tiri ninkan maalin walba ad ku sallinayso ma aabahaaba mase waa aabaha aabihii ilaa ninkan aadan marna ilaaweyn oo maalin walba aad hadal hayso wuxuu yihi bismillahi na maxaad ka hadlaysaa waaba nebiga ilaahay waxaad sheegaysa maxay taha oo waxay tahay nebiga yaa dhalay bismi bismillah yaaba dhalayba waaba nebiga ilaahay see loo dhalay ilaahay baaba doortay hadda ilaahay ha doortee isaga ilahay maxay isu yihiin wadaadki meel wax uqaadu garan waaye waa nebigii ilaahay oo ilaahay doortay inuu ku meeraystay laakin cid dhashay iyo meeshuu ku dhashay iyo yani aqoon dheerna uma leh waana jecel yahay oo xabiibkii uu jecel yahay ninkaasi nebi maxamed sal ly slam wuu jecel yahay yacni waxaa la rabaa marka qofku inuusan maxabo keliya iska haysanin lakin maxabada uu ku daro barashada taariikhda nebiga sala allahu alay slm iyo dhaqankiisii inuu ku daro maxaa loo maxaa laga faa'iidaya haddii la barto waxaa laga faa'iidaya kow maxabatu rasuuli sala allahu alayhi wasalam oo waajib ah inaad nebiga jeclaato oo aad jeclaato waa waajib jacaylka nebiga sal lay salam jacaylka ilaahay subxana watacaala jeclaado nebigiisi la jeclaado waa waajib dadka mu'miniinta ahay oo saalixiinta ah wan wanaagsana la jeclaado waa waajib marka de qofkii haddaadan ba aqoonin taariikhdiisa seead u jeclaanaysaa waa inaad barataa waxyaalaha siirada laga faa'iidayo waxaa kamid a ah, kayfa kaanat xayaatu rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam nolol taariikh nololeedkii nebigu say ahayd laga soo bilaabo dhalashadiisii ilaa dhimashadiisii say ahayd inaad marka barataa marka siiradu marka waa kitaabkii iyo sunnadii oo camali ah qur-aankiibaa soo degayo halkaas aayadaas qaswada duulaanka halkaasuu ka dhacay taariikhdaasuu dhacay qur-aankaasaa soo degay waxaasaa dhacay sooma jeedid xilligaas waxaasaa la waajibiyey xilligaa waxaasaa la waajibiyey xilligaa waxaasaa la waajibiyey marka waa kitaabkii iyo sunnadii oo socdoo hortaada la keenay oo midba maalin waxa weeye halkan saasaa dhacday taarikh marka waxaasaa dhacay halkaa waxaasaa dhacay marka qofku markuu siira ahaan u barto diinta wax badan buu fahmayaa wax aada u badan buu fahmayaa waxyaalaha kale kale oo laga faa'iidayo siirada waxaa ka mid ah in la barto fahamkii kitaabkii sunnada iyo asbaabu nasuulkii sababtii aayadan maxay kusoo degtay maxaa sabab u ahayd xadiiskanu sababul wuruudkiisu muxuu ahaa muxuu kusoo arooray waxyaalahaas oo dhan in la barto in la barto ii sheegeen waxaa kaloo la baranayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam siduu dhaqankiisu ahaa naxariistiisii sabirkiisii tawaaduciisii dacwadiisii cafwigiisii akhlaaqdiisii macaanay wax walba inaad barato aad barato maxaa yeelay qofka muslimka mu'minka ah intuu nool yahay waxyaalo badan baa lasoo darsayo dhibaatooyin baa dhacayo inaad sabartaa lagaa rabaa see u sabraysaa waxa weeye mawaaqif kala duwan baa imaanayo maxaad mawqifkaagu muxuu noqonayaa afkaar kala duwan baa imaanayso afkaartaadu maxay noqonaysaa dhaqamo kala duwan baa adduunka ka jiro dhaqankaagu yuu waafaqsan yahay xaggee buu raacaya yaad ku dayanaysaa waad ogtihiin ilmuhu hadduuna aaba lahayn oo agoon yahay ama gabadhu ay rajay tahay hooyo aysan lahayn cid ay ku dayata male haddoo wixii cusub oo ku cusub mujtamacaas bay la jaan qaadaysaa wiilkuna waa sidoo kale hadduuna aabbo u ku dayda lahayn maalin baa ama ninka heeso ama ninka riwaayadaha dhigo ama ninka banooniga dheelo soo u labisto u labisan soo u xiirto u xiiran dhagaha dudurta uula duran maxaa yeelay aabba hogaamiye oo qudwo oo ah ama lahan sooma jeed marka ummadeenna qudwadeedii waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam kitaabkii sunnada weeye marka siiradii nebiga marka waxay noo tahay tilmaan dariiqii aan qaadi lahayn bay noo tahay waxyaalaha kaleoo siirada laga baranayo waxaa kamid ah kayfa kaana maaragtay calaa xayaati saxaaba ahay saxaabadii wan wanaagsanayd noloshoodu siday ahayd waa ardaydii iyo jiilkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu soo saaray oo uu soo tarbiyeeyey uu soo saaray uu soo tarbiyeeyey jiilkaa saxaabada ah waa dadka annaga indhaha noo ah oon taariikhdooda soo akrinay suwar min xayaat saxaabaan soo akrinay suwar min taabiciin baan soo akrinay dadkii salafkaa wan wanaagsanaa yacni dadka indhaha noo ah oo raadkooda aan hayno oo dariiqay mareen aan marayno oo siday qur-aanka u fahmeen aan u fahmayno oo siday diinta u fahmeen aan u fahmayno oo siday sunnada u fahmeen aan u fahmayno oon ku dayanayno oo nebi maxamed sal ly slam uu tarabiyeeyey ardaydiisii taariikhdoodii baa laga baranayaa siirada maxaa yeelay intaa arkeysa ee siirada nebi sal ly slm laga sheekeynayo haddana waxaa ku lamaan saxaabaa ku lamaan qof baa hebel soo islaamay dagaalkaasaa dhacay hebel saasuu sameeyey hebel waxaasuu qabtay <clears throat> marka dadka nebi maxamed sal ly slam uu tarabiyey waa kuwii la yihi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaad tihiin ummadahan oo dhan ummadii ugu khayr badnayd khayra umma baad tihiin ummadoo dhan ummadii ugu khayr badnayd oo ukhrijat linnaasi dadka loo soo saaray oo loo soo diray yaani ummad wada ducaad ah gabar iyo wiil oday iyo islaan yar iyo weyn ordan iyo ciroole wada ducaad ah oo diintii ilaahay oo socotoo lugala ah muuqaalkooda dhaqankooda akhlaaqdooda hadalkooda asluubkooda lagu hanuunayo lagu hanuunayo ummad sidaasa ayuu nebi maxamed sal lla ly slam soo saar oo tarabiyeeyey waana dadka indhaha noo aho anaguna aan ku dayanayno culamadu waxay yidhaahdaan siirada siirada nebiga sala alla alay salam yay anfacaysaa siiradu yay anfacaysaa alyacni halyaaniyaa horta ay anfacaysaayo si gooni ay u anfacaysaa qof aysan anfacayn male qof aysan siiradaas u anfacayn ma jiro laga soo bilaabo ninka sheekha kitaabada akriyo siirada kama maarmo maxaa yeelay fahamkii kitaabka iyo sunnada ayaa siiradii la socdo see buu kitaabkii sunnada u fahmay hadduusan hadduusan maaragtay siiradii akhrisanin see buu ufahmaya kitaabkii sunada dadka ka faa'iidaysanayo siirada nebiga sala allahu alayhi wasalam waxa ugu horeeya ninka aabbaha ah aabbaha qoys aabba uu ah oo caruur dhalay oo ilmo inuu kursado rabo oo reer inuu dhaqan rabo oo reer inuu hogaamiye rabo siduu islaanta oola macaamili lahaa siduu carruurta oola macaamili lahaa soo dariska oo la macaamili lahaa suu qaraabada oo la macaamili lahaa suu waalidka oo la macaamili lahaa siiradu ka baranaya siirada nebiga sal ly slam ka baranaya <clears throat> waxaa kamid a ah dadka siirada ka faa'iideysanaya culamadu yidhahdaan ninka zawjka ah oo xaas kale waxaa kamid a ah dadka siirada nebiga sal ly slam ka faa'iideysanayo qofka qaa'idka hogaamiyaha ah qofka qaa'idka oo hogaamiyaha ah se wuxuu hogaaminayaa markii maaragtay ciidamada la hogaaminayo yaa la dilayaa yaa la daynayaa yaa la dhawrayaa yaan la taabanaynin yaa la nabadgelinayaa qaabkee maxaa la samaynayaa yaani siiradii nebi sal l slam haddaadan aqoonin waad dhumaysaa dadkiina waad dhuminaysaa yar iyo weyn kala reebi maysa ummadii qofkii shareecadu kaa reebtay in la taabto deyn maysid maxaa yeelay maba taqaanid ma garanaysid bu qofka qaa'idka waa lagama maarmaan inuu sirada nebiga aruso waxaa lamid ah qofka daaciga ah asaaliib dacwa ha waa lagu dhibayaa waa lagu rafaadinayaa waa lagu cadaadinayaa waa lagu caayayaa waxbaa lagu yeelaya gacan baa lagu qaadaya nebi maxamed sal ly slam oo khayru khalqi illaahi ah bala dayn waaye madaa lagu dayn maya waa lagu ceebeyn sama jidid waa lagu dakri waa lagu dili nafta in lagaa gooyo baa la isku dayy sidaa maaragtay sabarkii iyo dulqaadkii iyo asluubtii dacwada iyo qa iyo sida wax walba u kala horeeyaan qofka maxaa lagu bilaabaya qofka maxaa loo sheegaya marka hore maxaa laga maxaa la barayaa marka inaad barato asluubu dacwa udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma xikmaddii waa laga baranayaa masalan qof hadda soo islaamay oo u baahan inaad tawxiidka barto haddaad xuduuddii iyo meelo kale la aado qofka inuu wareeraaba laga yaabaa marka hore tawxiidka bar arkaanu islaamka bar arkaanu iimaanka bar kadib markaasi tahaaradii bar salaadii bar waxyaalahaas ha yimaadeen marka waxa kaloo dhan ha ka dambeeyeen tawxiidkii caqiidada marka hore si aan u fahamsiiye ha saldhigto horta imaamku ha galo ha galo marka asaaliibu dacwa waad ka baranaysaa siirada markaad barato waxyaalaha siirada nebiga maxamed sala allahu alayhi wasalam laga baran doono uu ka baran doono waxa weeye qofka siyaasiga aho ummadda inuu hogaamiyo rabo see buu uhogaaminayaa ma caqligiisa ku hogaaminayaa ma waxyigii rabbi soo dejiyey qur-aankii dastuurkii islaamka uu ku hogaaminayaa ma qaanuun bini aadan buu ku hogaaminaya ma keligiisaa talinayo mashruucuu samaysanaya hadday wax dhacaan muxuu samayn waxaasoo dhan waa inuu bartaa siirada nebiga sala allahu alay slam markay dhibaata imaado ama arrimo imaadaan nebi maxamed sal ly slam wuxuu u yeeri jiray saxaabadiisa taluu weydiin jiray ra'yi buu qaadan jiray isaga ra'yigiisa ra'yiga nebi maxamed sal ly slam uu sidaan uu maaragtay baan ha samaynaynaa yiri ba saxaabada qaar waxay dhaheen rasuulka ilaahay ma waxyiba mase waa ra'yigaaga markaasuu wuxuu yihi nabi sal ly slam maya waa ra'yigayga hadduu ra'yigaaga yeesaan baa ka qurxan baa la yidhi markaasuu nebigu qaatay haddana oo raacay sidii la loo soo jeediyey waa nebiga ilaahay waxyu kusoo degayay qofka maanta joogaan waxyu kusoo degaynin oo raba ummad inuu hogaamiyo ma ka maarmayaa shuurada iyo la tashiga wa amruhum shuuraa baynahum washaawirhum fi lamri sooma jeedin la tasho ummadaada iyo dadkaaga yani qofka doonaya ummad inuu hogaamiyo waa inuu siirada nebiga barto sala allahu calay wasalam waxyaalaha kitaabka caawa aan bilaabayno oo raxiiqulmakhtuumka ah ummaddu ay la doonayo inay ka faa'iidaysato waxa weeye mathalan nebi maxamed sal ly slam wuxuu geli jiray heshiisiyo ummaduu la heshiin jiray calaaqaad buu samaysan jiray gaaluu la heshiiyey waxa weeye dad badan oo la heshiiyey ehlu kitaab kuwa la heshiiyey kuwa maaragtay mushrikiin oo la heshiiyey yacni maxaa ku bannaan maxaa lagu ogol yahay waa inaad siiradii nebiga sal ly slam akhrisataa si aad u ogaato waxyaalaha dadka ay anfacayso siirada nebiga waxaa kamid a ah qofka xaakimka ah xaakim baa tahay qaadi baa tahay dad baa kuusoo xukun tegayo se dadkii uxukumaysaa arrimo badan oo aan kitaabkii sunnadii markaa kaaga muuqanin baa meesha yaallo maxaad cuskanaysaa waa inaad siiradii nebiga taqaano waa inaad garanayso dadka u siirada waxaa ka mid ah maaragtay qofka zaahidka ah oo doonaya adduunyadii inuu ka zaahido oo dhaldhalaalka iyo quruxdeedii ka jeesto aakharana uu jeesto adduunyadana uu maaragtay gacanta bidax ku qabto aakhiradiisana midigta ku qabsado muxuu samaynayaa dadka qaar zuhdigii intuu bay khalad u fahmeen oo intay duur cillaa galeen oo meel cilla geeda ka waabteen bay dhaheen adduuniya dembigiisa waa ka tegey naag guursan ma carruur haddaan dhalay korin ma ushaqaysan ma ummaddii waxba u sheegi ma aniga wax baran ma halkaasaan gelayaa geedka halkaas guri yar iga dhisan ama geed hoosti halkaasaan ku cibaadaysanayaa maalintaan baahdo meelahaan dadka aan dariiq intaan istaagaan waxaan cuna weydiisan inta kalena wardi baan ku jira halkaasaan ku jiraya ma lagu ogolaya horta maya daaci baaba tahayba ubaliqu canii walow aaya wa xadiiska nabiga sal ly salam ummadda inaad wax farto ummadda inaad wax gaarsiiso inaad shaqaysato inaad wax sadaqaysato inaad awlaad dasho islaamkii inaad badiso inaad dad koriso inaad maaragtay jameecadii ogto inaad masaaidka camirto waxyaalo badan baaba ku yaalo adigoo zuhdiga ku jira haddana waa inaad bulshadii qeyb ka mida noqoto haddii aadan siirada aqoonin haddee meel cidla ah adoo isla qumamad cidla ku dhamaanaysaa ayaad ku dhamaanaysaa haddaad doonayso inaad wax tarbiyeyso see u tarbiyanaysaa ha waxyaalaha laga barto siiraday ka mid tahay dad baa rabtaa inaad tarbiyeyso macalin dugsi baa taqur arday baad rabtaa inaad tarabiyayso aab baa too awlaada baa rabtaa inaad tarbiyeyso qaraabo iyo ehel badan baa guriga horata inaad tarabiyeyso mujtamaci baad hogaamiya uta horata inaad tarabiyeyso say u tarabiyeynaysaa ha say u tarabiyeynaysaa waayo siiradii nebiga taqaan sala allahu alayh wasalam saxaabada arkaysaan cumar bin khadaab oo kale radia allahu tacaala canhu ardaa taariikh nololeed hore u lahaa qabla alislaam islaamku markuu soo galanaya taariikhdiisii waad garanaysaan maxaa bedelay shalay dhagax buu caabudi jiray maantana waa cumaro waad ogtihiin tihiin waa lafdhabartii ummadda maxaa bedelay soo ma jeedid tarbiyaa bedeshay soo ma ahan tarbiyaa bedeshay marka qofka doonaya marka siirada qofkii doonaya islaamka inuu wax ka fahmo waxa weeye waa inuu siirada bartaa waa lagama maarmaan waa inuu bartaa <clears throat> waa lagama maarmaan waa lagama maarmaan waya kitaabkeena marka caawa noo bilowday oo oh, alraxiiq lmakhtuum sheekhu kitaab ahaan markii laga taga kelimada hore oo maaragtay kelimada ugu horeysa waxaa iskale ninkii madaxda ka ahaa raabidat alcaalam alislaami xilligaas sheekh maxamed cali alxarakan kelimadiis waa ka tegaynaa insha allahu tacaala kelimatulmualifna waa ka tegaynaa mualifka kelimadiisa uu kaga hadlaya qaabka kitaabka u qoray iyadana waan ka tegi doonaa insha allahu tacaala waxaan ka bilaabi doonaa haddii la yidhaahdo horta intaanan sheegin meeshaan ka bilaabi kitaabka alraxiiq lmaktuum la yidhahdo daabacadihiisa way badan yihiin meelaha lagu kala daabacay way tiro badan yihiin daabacadaan akrinayna waa hal daabacada haddaadan daabacaddaa haysanin lama socon karta kitaabka haddaadan daabacadaan akrinaya aadan haysanin kitaabka lama socon kartid waxaan ka codsanayaa walaalaha doonayo in ay kitaabka la socdaan inay daabacadda aan akrinaya raadsadaan waxaa lagu daabacay daabacaddaan akrinayo daar la yidhaah daaru ixyaa turaas alcarabi ixyaa turaas alcarabi daartaasaa lagu daabacay daaro badan baa kitaabada lagu kala dadaabacaa daaraha kale o dhan iska daa ixyaa turaas noolaynta dhaqankii iyo taariikhdii iyo dhaxalkii carbeed soo noolayn daarta magaceeda la yidhaahdaa soo noolaynta dhaxalkii carbeed daartaasaa lagu daabacay kitaabkan akrinayo waana kitaabka iyo daabacadda uu akriyey sheekhana sheekh maxamed cabdi umal xafidahullah ee internetka ku jirto si aad ula socoto marka waa inaad daabacadda raadsataa maktabadda markaad tagto waa inaad weydiisaa daabacaddii daarul ixyaa aturath alcarabi ma haysaa daartaas kitaabka lagu daabacay ma haysaa qofka maktabada jooga uu fahmayaa markaasa raxiiqulmaktuum waxaa laga yadaa shan xaba inuu inuu hayo daarta lagu daabacay ifiiridhe hal axyaa uturath ma tahay axyaa uturath alcarabi ma tahay haddaysan ahayn kitaabkan kuma anfacayo kuma lama socon kartid markaa daabacadda waa inaad raadsataan waa inaad daabacadda raadsataan <clears throat> kitaabkeena insha allahu tacaala waxaan ka bilaabi doonaa mawqicu lcarab wa aqwaamuhaa mawqicu lcarabi wa aqwaamuhaa carab meeshii ay deganayd iyo qoomamkii iyo intay u kala baxaysay sheekhu wuxuu oga bilaabay tan wuxuu yidhi horta marka hore waa inaan muujiyo islaamka horti noloshu siday ahayd ahayd islaamka horti noloshu siday ahayd isbarbar dhig waxa la yidhaahdo isbarbar dhig isbarbar dhiggaas markaad shayga hore ogaataa shayga dambana ogaan kartaa qofku markuu arka qof gaaban ayaa qofka dheer lagu lagu cabiri karaa laisbarbari kara kan waa dheer yahay kanna waa gaaban yahay haddaanba qof dheer jirin oo dadku wada gaaban yihiin dherer maba la fahmayo haddaan caddaan jirin madow lama fahmayo haddaana xanuun jirin iyo jiro caafimaadka si loo fahmayaa qofkaan weligii jiran see uga dhaadhicinaysaa waxaa jiro xanuun iyo jiro qofkaan weligii baahan oo gaajo arag see uga dhaadhicinaysa gaajaa jirto marka isbarbardhig noloshii hore oo isla qabla islaam dadku say u noolaayeen carabi meeshay deganayd intay u kala baxaysay sidii loo dhaqmayey waxaasoo dhan horta waa inaad ogaataa markaad taas soo ogaato baad haddana tii islaamka fiir arkaysaa oon gaaraynaa markaasaad ogaanaysaa macaanka islaamku la yimid isbeddelka islaamku la yimid horaan usoo sheegnay masala usoo qaada cumar bin khadaab radi allahu tacaala canhu ardaa soo jeedin cumar bin khadaab radia allahu tacaala canhu wa ardaa oo maaragtay aada garanaysaan islaamka toban sano amiirka ah waa tobankii sano ee islaamku si fiican u dhaqaaqay waxaa ka horreeyay sayidina abubakar laba sano iyo bar joogay laba sano iyo barkaasi wax xurulu riddaa lagu jiro lagu mashquulsanaa waxaa ka dambeeyey sayidina cumar waxaa ka dambeeyey sayidina cali cuhmaan radia allahu tacala canhu cuhmaan binu cafaan isagana xilligiisi waxa weeye weliba qaybtii ugu dambeysay waad ogtihiin dhibaatooyinkii dhacay khilaafkii dhacay ilaa markii dambe lagu dilay sayidina cuthman radi allahu tacala canhu waxaa ka dambeey sayidina cali ibna abi talib radia allahu tacala canhu isagana waxa weeye dhibaataduu ku bilowday maaragtay iyo khilaafaadkii iyo xilligii adkaa markii dambe waa lagu dilay sayidina cali ibna abi talib radi allahu tacala canhu ardaa laakiin xilligii cumar saydina cumar allahu tacaala canhu xilligiisii islaamku xilligu ugu badnaa oo isballaartay buu ahaa oo faafay oo sham la lala wareegay oo faris oo lasoo dhan lasoo afjaray oo ruom la riixay oo islaamku si fiican u xoogeystay oo qof qof muslina sidaa u eegay xataa uusan jirin qof qof muslina sidaa u eegay xataa ma jirin iska daa dagaal iyo colaad colaadii khilaafe marka sayidina cumar oo sidaa ahaa xilligii qabla alislaam sidee buu ahaa maxaa sidaa u beddelay dhaqanka carabtu see ahaa see dadku u noolaayeen maxay caabudi jireen diintoodu maxay ahayd maxay aaminsanaayeen marka taa laga soo sheekeeyo ayaa haddana waxaa laga sheekayn doonaa ayaa islaamku imaan doonaa islaamku markuu imaado si wax u bedelay maalin baa ayadihii soo degayey isbedeladii dhacay isaba dadkii la cadaadinay say u sabreen sidaasaa lagu wadayaa ilaa islaamku marka dambe nebi maxamed sal l slam uu hijroodo oo uu madiine u hijroodo islaamku dawlad noqdo markuu markii hore dawladnimada ka hor sidii la ahaa markii dawladda noqday sida la noqday waxaa isbedelay ma dadka sida loo diyaariyey waxaasoo dhan baan ka baran doonaa insha allahu tacaala kitaabkan biidn illahi tacaala marka caawa ma maadaama marka kitaabkii dadku in badan aysan maqal dad badan oo horay u maqal ay jiraan oo aan rabno kitaabka in dadku la bilowdaan qofka kitaabka soo heli karana uu soo helo insha allahu tacaala mawqicu lcarabi wa aqwaamuhaa wuxuu ka baxa ka bilaami doono darsigeena dambe aniga wuxuu igu qorayaa beiska koob iyo tobnaad qofkii nusqadayda daabacadayda oo kala haysto waan isla soconaynaa beij ahaan mawqicu lcarabi wa aqwaamuhaa ii sheegeen oo bejka koob iyo tobnaad ah buu darsigeenu ka bilaaban doonaa hala isgaargaarsiiyo qof kitaabka ka heli kara ha soo raadsado caawa waa wargelin insha allah iyo hordhac intaasaan ku joojinaynaa baaraka allahu fiikum wajazakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu